mashruuc ay wateen dowladaha kenya iyo etoobiya oo loo wakiishay ra-iisul wasaaraha xukuumadda fadhigadu yahay muqdisho ayaa fashil kusoo cidlaaday kaasoo ahaa in hogaamiye ku-xeedka barre hiiraane laga soo kaxayo magaalada kismaayo duleedkeeda islamarkaana uu isku diido hogaamiye ku kale ay horay u dagaalameen ee axmed madoobe kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu ku fashilmay qorshahan ayaa waxa uu shaaciyey warar uu ku sheegayo inuu guul ku dhammaaday qorshihii loo wakiishay waxaana arrintaasi si qaasa ah uga shanqariyey maxamed ismaaciil suuriye wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dibudhiska oo kamida ah wafdiga ra-iisul wasaaraha eh, hawshii waxay eh, kusoo dabagaboowday guul maanta ayaa lasoo soo afgaray eh, laba qaybood bayna ahayd qaybtii dib heshiisiinta dadka macnaha mataqaan magaalada wada degan oo gobashii maanta la furay oo taasi aan soo gabagabaynay warmurtiyeedkii prime ministerku uma macnaha mataqaana ahayd socdaalkii sida maanta halkaas laga akriyey taa waxay noqotay hawl xagga ayaga kasoo soo dhammaatay guul baa ka gaarnay sababtoo tahay wixii macnaha mabda ahaan ah waa la isla afgartay runtii dadkuna hadda diyaarba u yihiin cid walba in ay oo kusays arrintaas way ka qayb qaateen hadday noqdaan odayaashii hadda ka yimid eh, xamar ee eh, u dambeeyey iyo hadday noqdaan kuwii sii joogayba eh, arrintaas marka ciidamadii militariga soomaaliyeed runtii khilaaf kala dhex maray in hadda laisku soo celiyo ay midoobaan oo macnaha markaa kadibna ay howlgalladoodii iyo oo ka qayb qaataan taasna runtii waa arrin gabagabaa laakiin farsamo ahaan weli macnaha mataqaan ma suugo ma guurin laakiin arrintaasna waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliya ugu bashaareeyo waa arrin lasku afgartay oo guul ah barana kolley wuxuu ahaa ninka hogaaminhaya ciidamadaas haddi haddii mar ciidamadii aan ku dhahay macnaha waa waa la dhameeyey hawsha dabcan wuu ku jiraa asagana kolley dibooshiinta ayuu qayb ka qaadan doonaa hadii laa yihahdo sida kolley aad ogaan doontaan maanta communicatekii la akriyey waxaa kamid ahaa cid eh, allaala ciddii eh, maratay mataqaan geedi eh, socodka nabadda ummada soomaaliyeed danta waa cid alle ciddii isku hor istaagtaa in macnaha iyaguna ma loo aqoonsan doono cid soomaaliya khatar ku ah kolley shirka maanta xiritaankiisa beesha caalamka united nationka dowladda etoobiya urur goboleedka dowladda federaalka ah maamul goboleedka jubbaland kulli waa la wada joogay arrintaasna arrin lasoo wada qaatay oo waxay noqotay macnaha mataqaan kolley eh, tilaabada eh, see noqon doonto ama hadda kuu sheegi lahay laakiin mabda'iyan middaas ayaa qalibka lagu wada jigoo lasku raacay hadalkan ka soo baxay xukuumadda cabdiweli sheekh ayaa waxaa gaashaanka u daruuray barre hiiraale isagoo la hadlayey mid ka mida ah warbaahinta reer galbeedka ayaa waxa uu sheegay in lagu been abuurtay islamarkaana aanuy jirin wax wada hadal ah oo wafdiga ra-iisul wasaaraha kala galay inuu isku dhiibo axmed madoobe waxaase uu sheegay inuu maqlay waxyaabo u cuntami waayey oo uu waday ra-iisul wasaaraha dhibaato culus oo dadkii lagu weynayo oo xasuuq lagu tilmaami karo qofkii la dilo iyo qofkii la xiro iyo qofkii la dhaco iyo qofkii la kufsado dhammaan annaga ayay nala soo xiriirayaan dhammaantadaas saacadaha waxda aan joogno nin baa lagu dilay dhiigguu ma qallalo maalin walba waa lagu dilaa dadka waana lagu kufsanayaa waana lagu dhibataynayaa waftiga kismaayo ku sugan oo ra iisul wasaaruhu hogaaninayo waan la soconnaa xogtoodan helnay nasiib daro weyn baan ku tilmaami karnaa sababtoo ah ra-iisul dalka waxaan filaynay haddii uu yimaado inuu dadkii soomaaliyeed oo deegaanka ahaa oo la basiciyey oo laga saaray magaalada oo magaalada dusheeda ku hawiran inuu xoggaha u noqdo ama xoog ha noqoto baan anagu ka filaynay dadka dhibka samaynaya baan filaynay inuu wax ka qaban doono xuduudnuu nala soo samayn doono raisal wasaaruhu barnaamijkaas uu si fiican oo mas-uuliyad ah oo uu dadkiisa ugu gurmaayo oo uu ku kala xoynayo inuu qaban doono rajaah baa nagu jirtay laakiin ma ay dhacan arrintaas kooxdii dhibka samaynaysay oo dadka ugaarsanaysay oo jaraysay ninkaasu booginkaasuu u noqday ayadaa buu aqoonsaday habay yaraatee wax kale oo tilaabaah oo uu qaaday ma xigsidho arrintaasna aad iyo aad baan uga xunnahay annaga iyo shacabka annagu waa xidhiidray waxayna la yidhaahdeen waxaan dhamnaa ciidankaagu meesha jooga inaysa soo diidaan oo ay yidhaahdo alxadyo loo sameeyey oo lagu xareeyo oo hubka laga qaado raggiina mas-uuliyiintahana ah meesha laga qaado oo xabar iyo meelahaas la geeyo waxaasay noo sheegeen dee taasna annagu wax aqbali kara maaha taasi wax cadaalada ma aha dowladaha etoobiya iyo kenya ayaa barro hiiraale ugu hanjabay inay weerari doonaan oo ay duqayn doonaan haddaanu aqbalin rabitaankooda waxaana la xusuustaa in hadda ka hor ciidamada kenya ay duqeeyeen barro hiiraale iyo ciidamadiisa halkaasoo dad badan looga laadiyey